daa xaqiiqatu xukmun zamanu masaailkaasoo shacri xaqiiqadeedii waa la sheegay xukunkeedii iyo maxalkeedii iyo zamankeedii kayfiya leedahay kayfiyadeedii waxay isku khilaaftaa ninka niyeysahaayo abwaabtii walba baab walba si loo niyeysahaayo markaas dukahaayo waxaad niyeysahaa salaad markas taumaayo wa niyeysaa marka la soomayo soomaa la niyeysaha marka labaysa qaadahay waysaa la niyeysaha marka la tayuma tayamumaayo tayamamaa la niyeysaha intaan saki marka la bicaayo sakaa la niyeysaha xij xilkile intaa mithaalkii waay yani kayfiyadii saas waay kayfiyadeeda saas ah kayfiya ay leedahay inta hmm. maqsuud ay leedahay maqsuudkeedii yani cibaadaadkii ina caadaadka ay ka soocmaan waay aloola qastaa waxaa loo qastaa qasdigeeda waxa waaye cibaadada in la sooco cadaadka laga sooco nafteeda cibaadada dhexdeeda amase ayadaa raati raatibaya waxay kala leedahay darajaalay kale cibaadaadkii lama waayo salaad sunna ah iyo salaad fardi ah intaa waay salaada marna qahi sunno marna waxaa qahi markiis xereysid niyada inaad kala soocdid niyadaadii salaada fardi mi sunna mi aad kala soocdin amase cibaadaadka iyo caadada aad ka soocdid masalamka masjidkaad fadhiisihaysaa waxaad ku fadhiisihaysaa yani waxaad niyeysati haddaad niyeysad ictikaaf markaas waxaa kuusoo ahaa sawaab alictikaafa kuusoo ahaa adoo salaad ku jirtid camal waayo intiid fadhiisid niyadaadii naweytu ictikaaf almasjidi haddayd tiraahid qalbigii afka markay soo gelaysid yani fadhigaas aad fadhiisid socodka aad ku soceysid bihadiisi thawaab اlictikaaf yaad leedahay thawaab اlictikaaf abilaniya ma ahed niyat lcibaada niyat ictikaaf intaad ku jirti dhan thawaab weyn waxaan la koobi karin thawaabkiisii thawaab ictikaaf wax la koobi kara mahe akuso haddii laakin aad iska soo gashay waa loo badan yahay waa soo gashay niyadaas maxaan iga reebay edebna waa yeeleysa oo ma niyada waaad soo gashay ilaahay makayanaysaa waa soo ka shisheeye ka dhaaf faniiso kusoo soco niyeso iminkiisoo galay nawaytu ictikaaf almasjid iskale yani saas intaad ictikaafataad soo niyeysatid fadhigaad fadhisid kulligiis ictikaafaa kusoo ahaa ama haddii saa iskaga soo geshid oo waxba niyeysnayn oo masaajid soo gashay caadi ahaan la iskaga soo gashay wax ku socohaya e ma leh cibaadadii e icaadadii e ay kala socnaadaan tamyiis wax macnahiiskan waaye maqsuudka kan waaye maqsuud maxaa la yidhaha niyada maqsuudkeedii tamyiiz اlcibaadaat an ilcaadaati ka socnaato fadhigaada oo masaajidka tafriisiisa misaalka waa kana hadid aad u fadhiistid hmm, aad u fadhiisati soo gashi waa fadhiisati bilaa macna waa mid masaajid waa ku jirtaa ajarkii masaajidka gooniha laakin niyada duu dari leed ictikaaf ayaa ku soco lahay fadligiisi khayrkiisi waa la koobi kara ma maxaa taarix wasahaleb waay markiisoo galaysta badaan way kala iska leh iska leh hadaa markaa saas niyeysa kusoo gashid khushuucna waa kusoo galay macnaa niyeys ilaahay war taxasuus tahay mogti masaajidna inaa balay suuqa iska suucaya taxasuus masjid iyo suuqa inay jin ahayn minta aan la fadhiisto inta la fadhiisto ay jin ahayn inta waa soo fadhiisto waa soo baxsan inta saa camal u fadhiiso sheeka le soo gal daldalna le haaw masaajid waxaa loo dhisay dikrilaahi loo dhisay salaadaa loo dhisay dikrillaahi loo dhisay cilmi loo bartaa loo dhisay intaan waa kala cusub almasaajida lilahi falaa tadcu maca allahi axada intaa waxay kale ahayn waa khasaaro si aad banaankaas fadhiisa cam masheekad <clears throat> u haas meaad yani jaamka dheleysa cam <clears throat> jaamkaan dhelaayo intaas dheleysa jaam jaam malra usko jaam halkeen malra kol dhelaayo geem kaa camalaad ku jirtid intana saale u fadhiisid qalbigaadana mea xaadir yahay waa khatar baadadii socda caadada waxayni ahaa istadhigi banaanka sheekadii xoor markay soo gashay masaajidka niyata baytullah inaad soo gashay baytka ilaahay oo magaciisi oo ilaahay ismi waay in koryeelo ilaah lagu xuso qur-aan lagu akristo salaad lagu digta waaye niyat اlictikaaf niyeyso cibaadaad soocday markaasay caadaad ka socday haddaad ka soocin ood ka fadhiisatid juluus caadi waaye wax hawaab kuu soo ahaaya malaha waa fadhiisaa wax kale haddiid geshidne dambi weynaa lagu dhigaaba inta waay maala haddana waxa waaye habeeskaadii lama waayo haddiid uniyasatid cibaado uniyasatid ama caado ama khabees oo khawoobsi a uniyasatid tamyiz اlcibaadaat can alcaadaat waayo islama waayo khabees waxaad uniyasay raaxayso saabiya haddii uniyasatid yani sunadii oo shibcadaa sunadii y sunad sunayaal badan oo habeeska suna ahaa jira ama fardi soo ahaa jira waa kaas awniysati cibaado askua haddii saa iskaga qabaysatid caada waaye macnaha tamyiiz cibaadaat can alcaadaad saasay shuruuday leedahay niy shardigeedii waxa waaye ninka niyeysahayo inaa muslim as ahaado shardi waaye haddana mumayiz inuu ahaado inuu yaab yaab iyo majnuun inuu ahaanin muqmaa caleyhi waxyaabahaas a ku baxaye iyo waxay isniyeesahay inaas ogaadana shardi waaye inaas ogaado waxa isniyeeshahaayo inaasla himid inaasla imaan inaas ogaado shardi waaye waxaa niyadaasay oo anfihaayo yani hmm, niyada waxay anfihaayona inaas ogaado shardi waaye n liidiis inay ahaato alrawaa jazmi inay ahaato taradud waa soo sheega mutaradid inaas ahaanin mucallaqa inay ahaanin waayo jazban inay ahaato macnaheedi maxaa waaye inay mucallaqa ahaanin xadiis yaraa xadiis yaraa maala nawaytu lwuduuca in allahu haddii qasdigiis tacliiq ay tahay ama iska ilaaqo in allahu iska hiraa niyada ansix mayso nawaytu lwuduuca in shaa allahu s in sha allahu haddii ay ka tahay tacliiq ay ka tahay haddii ilaahay doonaa waa niyeysti macnaha waay waxaa niyeysi wada waysan haddii ilaahay doono jazminin niyada ansixi insha allah ama adka ilaaqi ba waa kaas jazmi ma imaanin qasdigiisi tacliiq ama ilaaq hadday tahay ansixi mayso wadwewaysa ansixi haddii aad wada tabaruk insha allahu tabarugaasuu leeyay saas ku dhahay haweyntu mawduuca insha allahu insha allahu tabarakaysa ha ahaan oo kama aha tacliiqka ma aha tabarug aha maxaa keen laba intaas laba haweyntu mawduuc iska laba tabarugaas uu heli tabar aha hadii tahay waxaan sixaysaa intaan waa soo sheegnay iyo xuquuq waxay leedahay xukm xaqiiqo maxal zaman kayfiyo shardi maqsuud intaa dhan niyadaa le niyadaa la sheegay hadda intadaan dhahay waxay leeyihin iskawadido shuble ee lashee sheega marono si walba mayaa looshee sheega ma fiicno hadii idinka lesi ani waa haweyt hagaaniye xawaash tabaaxat ilaa duhr waa shubi karaa o madaama xadatu intaan kule waa la shubi karaa laakiin la ogaadaa roon sicray ku keeneen istab amase niyatu istabaaxat mustaqirin o amase talamaad waxaa waaye ni o amase axaduhaalewa niyatu istabaxati muftaqani koo baahday banasadiisii sixatu salaati nihi sixatuhu asaxadiisii ilaa ilaa duhrin u baahday kaasi niyadiisi maxaa leeyaha haweentu istabaaxa fardu salaad haweentu istabaaxa istibaaxatu masxaf istibaaxatu dawaaf waxyaalaha aweysa u baahan oo u baahan banaasashadiisii niyadoodii waxaweyse u baahan banaysasandiisii nidoodi maxaa waaye kaweyse u baahan waaye salaadii waaye waysay u tahay waxa waaye yani loo banaysta su niyeystay inuu banaysto waxa waaye masl m waaye umbaaridiisi qur-aanka qaadidiisi waaye dawaafkii waaye waxyaalahaas oo weys in loo qaato yani oy waajib ay tahay intaa kulli waaye maxaa kulli waxay u baahdeen waneysashadaas niyay u baahan yihiin masxafkii iyo waxyaalaha lamid eh oo amase adaa fard lwudu aas niyeystay amase nawaytu طahaarat xadad aas iri amase nawaytu aas iri saxa kulli nawaytu fard lwudu waan saxiisa ansaxday sax waaye nawaytu yani اwuضuءa keliya asiraa yani sax waay amase nawaytu طahaarata can اlxadai asiraa sax waay dahaara keliya maaha calaa kuli xaal fardi in banbaxo shardi maaha fard alwuduءi isku daro shardi maaha waxyaala maxaa yeelay intaa waay fard lwuduءi isku daro yani fardi ma shardi maaha xajki iyo cumradii camal waaye hmm. Hmm. في صوم رمضان intood kullibataan xajkii cumradii iyo inti salaadan iyo waysadii iyo kulli afartoodii afar mas'ala waaye in oo magaciisa fardinimadoodii looba baxo shardi ma aha fard alwudu in lahidaa shardi ma ahan fard ayaanta lahidaa shardi ma salaada ku jirin yani salaada gooni waayo xajka nawaytu lxaja haddaad tiraahad waa gudmaay nawaytu lcumrata may mahad nawaytu sooma ramadaan afartaa mas'alo iweysadii iyo magaciisa weysadii iyo xajkii iyo cumradii iyo sooma ramadaan afartoodii yani fardimadoodii in loo bambaxo waxba shardi ma aha haddii fardi la dahin waa ansaxayaan waa ansaxayaan nawaytu ahaara hadii liiraana kaliya lihiraa oo xadis aan lala xariirina usa ansixi dhahar keli ma waa guntamaysaa niyadaasa waa xirmaysaa waa iska xiran tahay bayt اxaja keliya xramtu اxaja keliya xramtu cumrata ku xiratid nidaa waa xirmaysaa dhiwaayo kaas fardi in loo bambaxo shardi ma ahaa haddii nawaytu sooma ramadaan haddaad tiraahid saasoo kale nawaytu sooma qadin aad can ramadaan maala nawaytu sooma qadin can ramadaana nawaytu sooma e idan maxaa yeelay fardi in loo bambaxo shardi maaha maxaa yeelay ramadaan fardi waxaan ahayn mana qahaayo ramadaan waxaan fardi ahayn mana qahaayo fardi waxaan ahayn mana qahaayo fardi taas uu kaaftoomaa haadii mas'alada afartaa mas'ala kulli waxba uuma shardi ah inaas fardi asku daro waa ku kaafihayaan waman daama afkii ou daa'imay xadaثhu xadadkiisii kamustaxaadatin ma aho afkii oo dhiigeedu submaayi waaye oo dhiigeedu sucahaaye iyo wamankii waaye afkii oo bihii oo kusugnaadi salisulbooli boolkii shubadiisii socoshadiisii alla anaga intaan kulli mardi weyn waaye o riixin o gaa'itin oy waxa lamid awaaye gaa'idkiyaa ka jooqsahaynin waa iska soc ahaa macishoomaayo amase riixdiiyaa ka jooqsahaynin waa furan tahay sub malays waa yeelaysaa ruqlas ku jiraa waa jiraa wan ilaahay ceeb badanaa bani aadam ceeb badan ilahay ceebta ayna tusin ilahay ceebta ayna dadka tusin makan aan ceebta ayna waa badan yahay ceebta bani aadam waa badan tahay fakam intaan waa arkaysaa kaas aan ka jooqsahaynin kaasi kafaahu ninkaa waxaa kaafiya niyat listibaaha niyat listibaaha kaafiyeysaa duuna niyat rafci ma oo yaa maqshin axmed duuna niyat rafci rafci lxadad niyadiisii ka soko eyrkii xadadkiida soo mari intaa kuli maxaa yeelay ninkaan daa'imulxadad naartaan dhiigeedii waa iska shubmaa waa socahaa wax joogsahaya maaha cadadeedii waa khilaaftay oo taman shan beri waa moodi dhiigyaa socdaa oo taman shan beri waa moodi khilaafi caada waaye waxaas ahaa yani awal yani waxau ahaa yom lailas ahay si u yar yani yani qaalibkiis waxaa sita ama sabcaas ahay akfartiisi waxaas ahay taman shanaas ahay mar marad aa la yihaaha marad loo jaawad almarada maradkii ay moodi irsaadkaas aslahaa baladkeeda mooday waa gudubteed markaasay niyatu rafci lxadad ma badbanaana maxaa yeelay xadadka hore daruura waayo dahaaradeedii ma aha dahaaro oo magaciisii oo rafci lxadad yani oo la kor yeelaayo maaha ma yaalo maxaa yeelay waysaba maqabtaa eeda abta dhiigya baska socdaay xadadna waxaas ahaya yani in xadad la kor yeelo yani maa yaquum bilacdaay malasoo sheegin intaas ahay kii ma jura meshi rafulxadad maniyis karto maxaa yeelay xadadkii a baaqi cala saxiixi manaqaona fiihimaa cala saxiixi fiihimaam oo cala saxiixi haddii qolka saxiix haddaan qabano tamay shanta ay dhaafsi naagtii waxa waaye mustaxaada taasaa la yiraa hadadeedii khilaaftay mayta rafci mala imaa karto waxay markay heesa heesa weysada waxay leheysaa naweytu istabaaxa baaxat salaati istibaaxa laleeyasaa istibaaxat salaat ninkii tayamumaayana saasoo kale waayo gebagabeysahaayi usna yani xadad oo kor naqaaya ma jiree rafalxadad maniyeysahaayo adi tayamumka markaas bilaawaayo kan gebagabeysahayne waxaa isku niyeystaa usine aytu istibaaxat salaati istibaaxat tayamumi istibaaxat salaati in waxay isiraaha istibaaxa yaas niyeystaa inta waay afilxad man yeesahay maxaa yeele usna xadad iskuriyeloohayo ma jiro maxaa yeelay naagtii mustaxaadada aheed ikadniiskii ay qulqulaysa aan joogsi naagta dhiigeedi oo su ahaay anka joogsayn ikaadadakii oo salisulboolka qaway oo kaadada anka joogsaynin amaskii riixda anka joogsaynin oo yani meeshaa hoos oo dawdii furanti ilaahay amarkiisa ad anaga koriyey oo iska yeerayso shubba aan dhahaynin kuwaa kulligoodii xadad rafcigii maniyeysahayaan niyat istibaaxa maxaa yeelay cadadkoodii baaqi waaye rafci malooniyeysaya cala saxiixi manaqoon fi ma fi cadami rafci iyo iyo iyo fi cadam rafci iyo maxaa ahay iyo fi baqaa'i alxadad lamada cadam rafci baqaahiisi lamada fiiriyo maxaa yeelay waxaa waj jaamica ah oo magaciisii oo kulmihii maxaas yahay jaamic baqaa alxadad waay lama dambe iyo iyo mustaxaafidii iyo kulli jaamica waxaa kulmihaya waxa waay baqaa alxadad haddii kafka xaaladiisa ay naqatay daa'im alxadad yahay kaf alxadad maniyeysi karo macanay amase farduudu ina maniyeysahayo maxaa yeelay waxaa loo weys aada ah, rafc alxadis alasqar o ahay ma korna qalil maxaa ele waa usocoka adigiya kusocda weysar markadoo amrun ictibaariyun yaqumu biاlacdaai waa joogta waa jooga hmm, hmm. ninka kaadii socod anka jooshin ninka oo yani soodkay oo riixda riixdii oo soodkeedi anka jooshin ah, nito istibaaxa ala saxiix marka duuna rafci marka waa kaas cala saxiixi mana qabano saxiixii alkaa-ina ahaaday fiihimaa fiigoodi ahaa saxiixii alkaa-ina ahaaday fiihimaa fi lmas'alatayni mana الصحيح على صحيح ما صحيح الكائن هذا فيهما في المسألتين لما مسألة فيه ودي على الصحيح انت ناتي يعني او مستحاة استباحة فرض الصلاة استباحة فرض الصلاة لو يترفع الحدث ama oo niyat اxadad maukaabta maayo xadadkiyaa baaqaasinoo sheegna wamanakii oo dawaaniyeysa tabarudan maca niyatin ma aho niya macigiisi oo niyad nabigo niyado oo muctabaratan oo macnaa xaadir ah niya oo la fiiriyo oo xaadir ah oo joogto ilaa iska bego jaaza banaan markaas ala saxiix mana qabano macnaha adaa biin yaraad caagoo ku wadataa ama weylku afdalaa ku wadataa oo abriiqaa ku wadataa maalan bacdi kuleelaa ku qabta maalan waxaa istiri istoo kushushua kukhawoobso waysana ku khaado bacdi niis ko waxaas ahay qabaysto os madax kushubto khawoojiyo kuleel ahay waxaa istiri kastaan biyaad wadataay caagaa kugu jiraa waxna ku khabayso oo kuhawoobso madaxaa kukhawooji korkaada kuhawooji marki wejiga adbadhe adku shubay oo madaxa biyaha asgaarsiiya adku shubay in yar waayo weelkaas waa ka waaas yiri waxna kaweys markiis madaxa soo gaariyaas weysun waxaasi nawaytu lwudua nawaytu farb lwudu nawaytu raf alxadad marka wejiga soo gaari awal maqsuuli maroki yani zamankiisa maxaase awal cibaadada ahay waa niyeysta hore waxay ka ee tabarud ilaa aska dhameeyo haweesiy wejigaas dhaqay gacmakaas dhaqay hadana waaas masaxdii madaxii maki wejigaa madaxaas kushubta kabacdi waay waxay ka ahayd horta niyadiisii in khawobsa ka ahayd manawaa tabarud ma sidi otiyo tabarudaa niyis maa niya oo muctabara maa niya xaadira lala qabo niya xaadir muctabara waxaa loo wadaa too xaadir oo joogto aan oo sideed u joogto ilaa aad ka dhamayd aslimin maaa maalan waxa waaye qaboowaas qaboo sisooniye caagaa biyo unu jiri waaa caagaan kuleelaa kusoo qabtiye kusoo yani kululaade suri yani iska khabeesa kusoo markas khabeesahay amkiin bilaa madaxa ku shubay biyihii aas waxaa ku dhacdi weysa iskaga niyeyso marki wejiga asdhaqaayes weysa niyeysa weysa wudu wixii loo niyeysa bal xadataas yani jaaza banaan hala saxiixi mana qabano markii yani intaas niyeystay xujiga markaa niyeystay haddana gacma ka tartiibkii oo ilaahay qur-aanku sheegay tartiibkii oo fardiga ahaa oo kamid ahay lexda fardi aslahimid gacma dhaqay haddana waaas dhaday madaas masakay luguhiyaas dhaqay intaas waxaas niyeystahay wudu as niyeystahay jaaza banaan hore maxay ka ahayd tabarug ay ka ahayd haddana maxay geli tashriig maahin masduuq qool oo saxiixan muqaabalkiisii waa kaas waxaas leeyahaa yani jaaza cala saxiixi waa banaaya saxiix muqaabilka maya maxaa yeelay tashriigaasuu bi maya tashriig yani ma aha markas madaxa wajig asoo gaari nawaytulwudu asiri waan jaaza banaan gacmakaas dhaqay midaxaa masdhaqay yani lamadlogaas gaari waa dhaqay tartiibtaas ilaaliye jaaza cala saxiixi maxaa yeelay shay oo niyo ubaahan ubaahanin waay kii hor iyo waay niyo oo laabud u ahay wal shay niya aan qabobsigaas ahay qabobsiga niya ma ubaahneen dhaqidii laabudda ahayd yan niya wa niya laga maarmaynin waa la yimid oo wejigii dhaqadiisii gacmankiilo marka tashriigaasay yani wax ma dhiwaayo shariigyadidaas tabarudkii horo niyatu asna marki wejiga dhaqaayni aw lcibaadana aslahimid niya aslahimid yani marki wejiga afbiya soo gaarsihay taasi tashriiga lama laha waxbaba dhiwaayo tashriig hal mas'ala waayo waxba dhiwamaayo malino way sidiisaas liyoosta way sidiis awal waxaas liyoos tabarud saamceeno macniyati markii lamaad waxaas la himid yani niyat lwuduaas wuduaas niyeystay oo amase saama kabaxdeen nawaa waa niyoodi maho qabtino mayundab lahu lwudu waxa weyso loo amaano aas niyeystay mayundab lahu lwudu oo amase maxaa siri lqira'atina suniyate kaqira'atin waay waxaa suniyatay waxa weyso in awqaato suna ay tahay asniyeystay qur-aankii akriskiisa waay qur-aanka koraska yaqaanaa waxaa sida weysaskaga akri weysadiisa waxay naqatay qur-aan keliya in isku akriyo asuniyeysto qur-aan in isku akriyo suniyeystay hmm. amase waxa weyse yani oo waxawaay iyada lama oro maa yundab lwudu iyo maa laa yundab bihi lahu lwudu oo maa yujib lahu lwudu intaan waay saddexdan suura waay saddex suxaweysa in loo qaato oo loo yani loo suneeyey qur-aanka akrintiisi oo amase wax loo magaciisi aan loo aan loo suneeyeynin oo amase wax weyse in loo yani laweys haata waajibihaaya intaan waay saddex suur a ah mehan ku jiraa weystiis waxaa suneyeystay maa yundab lahu lwudu ah qur'aankii akrintiisii miskii gelidiisii intaa waay kaasay maxaa sidi a ah kuxi laa yajzi masaay ah, falaa ma ahno ma u gudaayo falaa yujziuhu kaasay niidaasay wayso uma gudayso fil asax mana qabano khilaaf khilaaf muctamadka waxaa waaye yani ma u gudayso kutubka kara waay masalan waxaa sameyeystay waysadiisii mayndubulwudu qur-aanka isaga akriskari qur-aan akrisu niyeystay salaad uma niyeysanin maslmasxaf uma niyeysanin waxyaalka oo lagu juuhay maxay ahayd waxaa lees wadayesti qur-aan isku akriyo ama masjidka galadiisa asu niyeysta in asku galo ways asku galo laakin salaad uma niyeysanin niyadiisa falaa ansixi mayso niyadaadki waxba mudarayso qur-aanka ku akriyaa horta ba sunna inuu akriyo aad u gudi karto sunala kaafi sunadaa keliya kaafiye sunadaasoo oo sunada in lu akriyo qur-aanka suna ay tahay ways lu akriyo kaa keliya kaafiyeysaa ma makuduka karaayo sunidaas maxaa yeele waxay ka ahayd qur-aan le ku akri asoo niyeystay malin dubalowlado fil asaxi khilaafaa ku jira ansax muqaabilkiisu waxaa isleeyaa waa ku ansaxaa ma oo maala suuradii lamaad maayo laa yundabu lahu lwudu waayo waxaan weyso aan loo sunaynin waayo suuqaad galaysaa suuq gal suuqaad galay islaamkaa tagayso ubays qaada iska waa taga socotay maradaa guntashadeedii ayaa uniysatay kaliya waysdi uniysatay adoo maradaadii ways qabtid guntaa uniysatay taasna iidane baluu duka karaa jazman kan maa laa yundabul wudua yani maladu karaayo jazman ti hor khilaafa ku jira asaxi waay mogtahay kana jazman lamaduka karaayo waa kaas niidaas salaad uma suuqaad iska baxu aataay ways ku baxa iska teli waa loo badan yahay suuqaad tagaysa ways aan abaxin ways hadaa waa ku jirtaa laakin salaadii kumaduka karaysid maxaa yeele kama ahayn inama alacmaalu bniyaat wainama likuli imra'in ma nawaa xadiiskila loo jooga inta waay maa yajibuhu wudua maala waa kana bacd uneys waxa weye weyse oo waajib ah weysadii in loo weyse la waajibiyey matalan salaad waa bal og yahay waxaa uneysatay inaa mas masulmasxaf waxa weyse loo qaato eh, loo qaato waajib e waaye in loo weyse qaato waajib waaye xamligii in loo weyse qaato qur'aanka waajib waaye qur-aanka waxay tiri masxafka ka akriyo oo weyse qaado qur-aanka qaawo oo wayse qaado hawashada oh, wayse qaado ninkaasay bilaa wudu waxaa ka ahayd waysada xaaraam inaad qur-aanka taabto amase ad qaado bilaa wayso xaaraama ka ahayd waxaa waajib ahaa laa yamasu ila mudaharuuna maho ahaa eh, waxaa waajib ahaa inaad uways qaata waajib ahay dawaafkii saas oo kale as uways qaatay waajib ahaa jul-wudu xaqaaday ahay wamaa jublu lwudu oo waaye tixid lmasjid inaad kutugtos uways qaatay idan salaad waay niyt yani sunat lwudu inaad kudubtayso waysqaati waajib waa in la waysqaato duxa inaad kuwaysqaato suna ahayd duxadii inaad kudubtayso waysqaati waysayda waajib ay ahayd waysalaan la dubta xaaraam ahayd waan kulligoodii waa kudubkahaa jazman bilaa khilaaf waay jazman waa kudubkahaa maxaa yeelay isku macna bu waysqaati maa yajib lahu lwudu'a salaadaba yani samey w eh, waaji weys marka salaada meeno markii masxaf akriyayso markii dawaafayso intaa wixii salaad sunna iyo farad wixii ka ahaato markas u kacisaya waaji weys ay mani ka fiihan yusallaa ah, waa kutughaa way sidaan waa kutughaa jazman jazmi ahaan waa kutughaa bila khilaaf kutughaa ah, allah waajiba mano